haadihi alarkaani asittati daliilka u daliilka ahi rukniyadan ama tiirarkan lixdaa u daliilka ahi ee ku tusinaya qowluhu tacaala wa hadalkiisu ilaahay uu yidhi layse albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriqi waalmaghrib layse albira khayrku ma ahaan an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wejiyadiinna qibala almashriqi dhinaca bari a u jeedisaan ama dhinaca qorax ka soo baxa u jeedisaan waalmagribi iyo dhinaca galbeed a u jeedisaan wejiyadiinna ama dhinaca qorax udhaca u jeedisaan khayrku kaa aha walaakina albira man aamana billaah ay walaakina dalbiri ka khayrka u saaxiibka ahi man aamana billaahi waa kii rumeeyey ilaahay ama walaakina albira ha yeeshee khayrku man aamana ay biru man kii markaa khayrkiisa weeye iyo birkiisa aamana rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada a rumeeyey waalmalaa'ikati malaa'igta rumeeyey waalkitaabi kitaabka rumeeyey jinsiga kitaab la yidhaahdo oo kutubtii ilaahay uu soo dejiye oo dhan ku dhacaysa rumeeyey waannabiyiina iyo nebiyada rumeeyey yacnii khayrku waa kaa khayrkiisa weeye iimaankaa la yimi ama ka khayrka u saaxiibkahay waa ka iimaankaa la yimi ee ilaahay iyo maalinta aakhiro iyo malaa'igta iyo kutubta uu ilaahay soo dejiyey iyo nebiyada dhammaantood rumay markaa shan ka mida arkaantii iimaanka ayaa aayaddaasi sheegtay wa daliilu lqadari qadarka daliilkiisuna qowluhu tacaala waa hadalkiisu ilaahay uu yidhi innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar allah wuxuu yidhi innaa annagu kulla shayin khalaqnaahu ay khalaqnaa kulla shayin shay kasta waa abuurnay biqadarin qadar baanu ku abuurnay wuxuu sheikhu soo qaatay laba aayadood oo arkaanta iimaanka sheegaysa oo aayadna shan lagu kulmiyey aayadna rukniga lixaad lagu sheegay oo qadarka ah xadiiskii aynu soo marray sharaxaynu ku sheegnay xadiiska laakiin matni ahaan wuxuu inoogu iman doonaa xadiisu jibriil weeyaano ixsaanka markuu sheikhu ka warramayo xadiiska inoo keenaya xadiiskaasi isagu wuxuu kulminayaa arkaantii iimaankee lixduu kulminay marka mid ka mida qofka beeniya wuxuu noqonayaa kaafirun billaah mid ilaahay ka gaaloobay ayuu noqonayaa marka waa in la rumeeyaa ilaahay la rumeeya oo tawxiidkiisa la rumeeyaa oo malaa'igtiisa la rumeeyaa malaa'igtoo dhan waa in la rumeeyaa waana in malaa'igta sida sharcigu inooga sheegay waa in loo ictiqaadiyaa malaa'igtu dumar ma aha ragna ma aha yacni dhadig iyo labood midna lagu sifayn maayo bale ahlucilmigu waxay yidhaahdeen haddii dhadig lagu sifeeyo oo la yidhaahdo malaa'igtu waa dhadig waa gaalnimo waayo dee gaaladii baa lagu beeniyey markay yidhaahdeen waa markaa waa hablo oo almalaa'ikatu banaatullah markay yidhaahdeen allah warkooda waa diiday oo waxa uu tilmaamay in warkoodaasi uu yahay war baatilah ah wa jacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaafa malaa'igtii addoommada ilaahay ahaatay waxay u ictiqaadiyeen oo u rumeeyeen inay dhadig yihiin bay u aqoonsadeen oo u rumeeyeen marka waana la radiyey warkaas ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wa yus'aluun ma abuurkooday xaadireen markii la abuuraayey markaasay ku ogaadeen inay markaa malaa'igtu habla yihiin oo dhadig yihiin satuktabu shahaadatuhum wa yus'aluun aayaadkaasi waxay ku tusinayaan ama aayaddaasi aayado kaleba ku tusinayaan inuu ilaahay warkaa radiyey oo uu markaa beeniyey oo ku sheegay inuu baatil iyo been tahay ayaa aayaadka laga fahmaya oo laga qaadanaya saas aawoodee culamada islaamku waxay yidhahdaan ruuxa yidhaahdo malaa'igtu waa dhadig yidhaahda waa kaafirun billaah waa mid ilaahay ka gaaloobay wa kadalika ahlu sunnati waljamaca waxay qabaan malaa'igta inaan labna lagu sifaynayn oo aan la odhanayn malaa'igtu waa rag inaan la odhanaynin ay ahlu sunnati waljamaaca qabaan yacni zallo laga soo naqliyey culamada qaarkood oo odhanaysa malaa'igtu waa rag odhanaysaa waa jirtaa laakiin taasi waa zalla zalla wey yacni taabiciinta sheekh ka mid oo abi mijlis la odhan jiray baa laga soo naqliyey hadal si aan laga fahmi karo laakiin calaa kulli xaal qowlkaas odhanaya malaa'igtu waa rag odhanaya waa qowl yacni markaa khilaafsan sida marka ahlu sunnati waljamaacati ay qabaan waa qowl khilaafsan weeye in la yidhahdo waa dhadigna waa zalla weeye ama waa simbiririxo sida marka ahlu sunnati waljamaca arrinkooda ku istiqraaray ku sugnaaday waa in malaa'igtu lab iyo dhadig midna aan lagu sifaynayn oo aan la odhanayn waa laba waa rag aan la odhanayn markaa sidaa laynoogu sheegay waa in loo ictiqaadiyaa loo rumeeya malaa'igta waa in la jeclaadaa waa inaan la caayin waa inaan la dhareecayn yacni cayda malaa'igta la caayaa waxay noqonaysaa kufri iyo gaalnimay noqonaysaa marka arkaanta iimaanka waa in dhammaan saa loo rumeeya nebiyada ilaahay waa in la rumeeyaa dhammaan waa in la jeclaadaa waa in la ictiqaadiyaa nebinimadooda mid ka mida nebinimadiisa waa inaan la beenin dhammaan nebiyada ilaahay waa in la wada rumeeyaa mid ka mida eh, nebiyada ilaahay nebinimadiisana waa inaan la beenin nebiyada ilahayna la jeclaadaa aan la caayin aan la dhaleecayn liajli illah loo jeclaadaa liajli illaah loo jeclaada nebi nebiyada ilaahay ka mida haddii la caayo waa kufrun billaah oo waa gaalnimo kutubta allah soo dejiyey dhammaan waa in la ictiqaadiya inay xaq ahaayeen waa ka soo hadallay kuwaynu magacyadooda garanayno iyo kuwaynaan garanayn intaba malaa'igtana kuwaynu magacyadooda garanayno iyo kuwa kaleba waynu rumaynaa kuwaynaan garanayn ijmaalan waynu u rumaynaa yacni rususha saas si laagiya nebiyada maalinta aakhiro waynu rumaynaa qadarkana waynanu rumaynaa khayrihi wa sharih qadar maxaa looga jeedaa qadar waxaa looga jeedaa bay culammadu yidhaahdeen waa taqdiirka ilaahay umuuraha qadaray oo markaa waxa dhacaya ama xasilaya uu hore u sii ogaa inay dhacaanna uu doonay inay dhacaanna uu ilaahay doonay oo mashiicadiisu ku tacalluqday wax kastoo dhacayo xasilayana uu ilaahay abuuray uu ilaahay abuuray wuxuuna u qadaray sida markaa cilmigiisu uga hormaray sida cilmigiisu uga hormaray ayuu u qadaray waana sii qoray waxyaalaha dhacaaya ilaa yowmi alqiyaama marka qadar waxay koobsanaysaa afar arrin in la rumeeyo kow cilmiga ilaahay oo waasica ah oo ilaahay ogaa wax walba yacni uu ka warqabay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu law kaana kayfa yakuunu wuxuu ilaahay og yahay wixii hore u jiray oo hore u xasilay ilaahay waa og yahay waxa xasili doonee dhici doonana ilaahay waa og yahay waxaan dhacaynina hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeenna ilaahay waa og marka cilmiga ilaahay waasica waa in la rumeeya allahna wuxuu yidhi alam taclam ana allaha yaclamu ma fi alsamaai waalard miyaanad ogeyn inuu ilaahay og yahay waxa cirka ku sugan iyo waxa dhulka ku suganba ina dalika fii kitaab ina dalika cala allahi yasiir aayado kale ilaahay waxau yidhi wallahu bikulli shayin caliim wax walba ilaahay waa u cilmi badan yahy marka cilmiga ilaahay ee waasica waa in la rumeeya oo jumlatan wa tafsiilan inuu ashyaada ilaahay u ogaa wax kastana ka warqabay waa in la ictiqaadiyaa la rumeeya haddii la yidhaahdo ashyaada qaarkood baanu ilaahay ogayn haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa kufrun billaah waayo nisbat ljahli ila allah bay tadamunaysaa waana takdiib lilqur'aan waayo qur'aankaa ilaahay inoogu sheegay inuu wax kastaba og yahay inuu wax kastaba og yahay marka ahlu sunnuhuna waa kuwaa yidhi yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun ilaahay wuxuu og yahay wixii hore u jiray hore u xasilay waa ogyahay wixii hore u dhacay ilaahay waa og yahay waxa dhici doonana ilaahay waa og yahay waxaan dhacaynini hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeenna ilaahay waa ogyahay taa dambe maxaa u daliila Eh, wamaa laa yakunu law kaana kayfa yakuunu taa lafteeda waxaa u daliila aayaad qur'aaniya oo allah wuxuu yidhi walaw rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun haddii la celin lahaa oo gaalada adduunyada lagu soo celin lahaa waxay ku laaban lahaayeen wixii hore loogu diiday oo looga reebay bay ku noqon lahaayeen iyagu waxay yidhaahdeen na celi waxay odhanayaan ilaahay baa adduunyada nagu celi camal camal saalix oo wanaagsan baanu samaynaynaayo rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixa marka allah wuxuu inoo sheegayaa hadday dhici lahayd in la celiyo fardan wa taqdiiran la celin maaye laakiin haddayba dhici lahayd waxay ku laabmi lahaayeen wixii hore loogu diidooo looga reebay marka waxaan dhacayn ayuu allah wuxuu inoo sheegayaa hadday dhici lahayd siday noqon lahayd aayad kale ilaahay wuxuu yidhi low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata aaliha kaloo xaqi inaynaan arlada ku sugnaynna waa la ogsoon yahay waxaana loo jeedaa taqdiir sifada xaq la qadaraayo ayaa loo jeedaa waayo aaliha baatila dee mushrikiintu waa caabudeen laakiin waxaan la tilmaamaya inayna jirin hadday jiri lahaayeen laakiin saasay noqon lahayd oo saasay dhici lahaydna waxaa loo jeedaa aaliha xaqaa loo jeedaa oo allah ka soo hadhay marka aaliha xaq oo allah ka soo hadhay ma jiraan mana xasili doonaan laakiin hadday dhici lahayd fasaad baa ka dhalan lahaa wuxuu kaloo allah yidhi idan dahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum calaa bacd aayaadka waxay culammadu ka qaataan wuxuu ilaahay og yahay waxaan jirayno xasilayna hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen inuu ilaahay og yahay ayaa laga qaataa qadarka rumaynta la rumaynaya shayga labaad ee uu keensanayo waa inuu ilaahay sii qoray ashyada dhici doonta ilaa yowmi alqiyaama inuu hore usii qoray waxaana u daliila aayaddii aynu sheegnay alam taclam ana allaha yaclamu ma fi alsamaa'i waalard ina dalika fi kitaab ina dalika cala allahi yasiir oo inay qorayd ba allah sheegay waxaa kaloo u daliila ah, xadiidka saxiixa uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa alsamaawaati waalarda bikhamsiina alfa sana ilaahay wuxuu qoray khalaa'iqda maqaadiirtooduu qoray intaanu cidharka iyo dhulka abuurin ka hor konton kunoo sano ka hor ayuu qoray marka qoraalka uu ilaahay ashyaada sii qoray waxay ka mid tahay maraatibta qadarkay ka mid tahay ee afarta ah xadiiskii kale waxaa ku soo arooray ee imaam axmed soo wariyey awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub ma huwa kaa'inu ilaa yowmi alqiyaama shayga saddexaad ee rumaynta qadarka la rumeeya uu keensanaayo waa inuu ashyaada xasilaysa ee dhacaysaa dhammaanteed ay ku dhacday ilaahay doonistiisa iyo mashii'adiisa oo wax kastoo dhacaya waxay ku dhaceen doonitaanka ilaahay ee uu ilaahay qadar ahaan u doonay inay dhacaan ha ahaadeen ashyaadaasi afcaasha ilaahay oo waxa uu ilaahay samaynayaa waxay ku dhacaysaa mashii'adiisa iyo doonistiisa waxa makhluuqaadku samaynayaana waxay ku dhacaysaa ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisaay ku dhacaysaa waxaanu ilaahay doonini mulkigiisa kama dhex dhaco waatuu odhanaayo abu jacfar altaxaawi raximah llah walaa yakunu fii mulki ilaa maa yuriid ilaahay mulkigiisa gudihiisa kama xasilayo kama dhacayo wuxuu doonayo mooyaane wax kale kama dhacayaan wax kastoo mulkiga ilaahay ka dhex dhacaa waa wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay waa wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay oo waxaanu isagu qadar ahaan u doonin hadday mulkigiisa ka dhex dhici lahaayeen naqsi bay noqon lahayd iyo nuqsaan marka waxaanu ilaahay qadar ahaan u doonini ilahay mulkigiisa kama dhex dhacaan laakiin mashiicadaa qadariga ahi raalli ahaansho ma laasimsanayso si aynu dibba ka sheegi doonno marka ha ahaato waxyaalaha aynu leenahay ilaahay ay ku tacalluqayaan waxa isku mid ah inay afcaashiisa tahay iyo inay afcaasha makhluuqaadka tahay wax kasta oo yacni markaa xasilaya ilaahay wuxuu ku doonay bimashiia bimashii'atih doonistiisu ku doonay maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun wuxuu ilaahay doonaa waa xasilaan oo waa dhacaan waxaanu ilaahay dooninna ma dhacaan oo ma xasilaan waxaana u daliila qowluhu tacaala warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar ilaahay wuxuu abuurayaa maa yashaau kuu doono inuu abuuro ayuu abuurayaa wayakhtaaru waa dooranaya yacni wuxuu doono ayuu abuurayaa wayakhtaaru waana dooranaya marka waxaa allah isku sifeeyey sifatu lkhalqi oo abuuris ah iyo sifatu lmashii'a ah iyo sifatu alikhtiyaar saas ahlu ahlusunna waljamaca markay leeyihiin e, sifaat llahi alikhtiyaariya waxay ka qaadanayaan yacni aayaddan oo kale ay ka qaadanayaan sifaat llahi alikhtiyaariya markay ahlusunna waljamaca leeyihiin ikhtiyaarku aayaddan buu ku soo arooray oo allah ikhtiyaar buu isku sifeeyey inuu wax kala doorto oo wuxuu doono doorto waxay kaloo ahlu ahlusunnati waljamaca yidhahdaan afcaasha ilaahay waxay ku tacalluqaan mashii'adiisa iyo doonitaankiisa waayo abuurista uu allah abuurayaa wuxuu abuurayaa kuu doono inuu abuuro idan abuurista oo ficil ilaahay ah wuxuu ku tacalluqaa mashii'adiisa oo doonistiisuu ku tacalluqaa halkaa waxaa laga qaadanayaa afcaasha ilaahay inay doonitaanka ilaahay ku xidhan tahay wuxuu kaloo allah yidhi wayafcalu allahu maa yashaa ilaahay wuxuu sameeyaa kuu doono inuu sameeyo ayuu sameeyaa marka afcaasha ilahay inay mashii'adiisa ku xidhan tahay ayaa laga qaadanaya wuxuu kaloo allah yidhi huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa ilaahay waa ka idinku sawiraya oo suurad iyo muuqaal idinku yeelaya ilmogaleennada gudahooda kayfa yashaau siduu doono inuu idinku yeelo kayfa yashaau an yusawirakum yusawirukum siduu doono inuu suurad iyo muuqaal idinku yeelo ayuu ilaahay idinku yeelaya waa shardiya hayru jaazima kayfa marka aayaadkaasi waxayna tusinayaan afcaasha ilaahay inay mashii'adiisa ku tacalluqaan inay mashii'adiisu ku tacalluqdo ayaa laga qaadanaya afcaasha addoommada laftooda ay samaynayaan mashii'ada ilaahay waa ku tacalluqdaa oo addoommadu waxaanu ilaahay doonin ma samaynayaan ilaahay waxau yidhi walaw shaaa allahu lasallatahum calaykum falaa qaataluukum hadduu ilaahay dooni lahaa inuu idinku sallido gaalada korkiinna inuu idinku sallido oo iyaga uu idinku diro lasallatahum calaykum waa idinku sallidi lahaa oo waa idinku diri lahaa falaa qaataluukum markaasay idinla dagaalami lahaayeen laakiin ilaahay baa idinka qabtay oo idinka celiyey oo aan doonin inuu idinku diro gaalada inuu idinka idinku soo diro ilaahay baan sidaas yada addoonin baa macnuhu dhacaya marka afcaashii addoommada in mashii'adii ilaahay lagu xidhay ayaa laga qaadanaya wuxuu kaloo allah yidhi walow shaaa rabbuka maa facaluuh hadduu ilaahay dooni lahaa rabbiga hadduu dooni lahaa inaynay samaynin may sameeyeen marka ficil kasta oo dhacaya wuxuu ku dhacayaa ilaahay mashii'adiisa iyo doonitaankiisu ku dhacaya shayga afraad ee maraatibta qadarka ka midi waxaa xasilaya ee dhacayaa ee makhluuqaadka ahi hadday daatooyin yihiin iyo hadday sifooyin yihiin mid walba inuu ilaahay abuuray oo aan cid kale abuurin oo aan cid kale abuurin marka in la rumeeyo wax kastoo makhluuqa inuu ilaahay abuuray waxa makhluuqii ha ahaado yacni ashyaa daatooyinah ama ha ahaado ashyaa sifooyinah yacni dhammaan ilaahay baa abuuray lama kala saarayo lama odhanayo makhluuqaadka laftooda ilaahay baa abuuray laakiin ficiladooda makhluuqaadku ay samaynayaan iyagaa abuurtay la odhan maayo waa baatil dhammaan waa in la yidhaahdo allah baa abuuray waayo allah oo keliya khaaliqah cidda allah ka soo hadhayna waa makhluuqaad allah wuxuu yidhi allahu khaaliqu kulli shay ilaahay waa ka shay walba abuuray wuxuu kaloo allah yidhi wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira ilaahay shay kasta wa abuuray wuxuu kaloo allah yidhi hal min khaaliqin hayru allah khaaliqan allah ahayni miyuu jiraa yacni ma jiraa loo jeedaa yacni allah oo keliya khaaliqa wuxuu kaloo allah yidhi wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idin abuuray idinka wamaa tacmaluun ay waladii tacmaluunahu kaad samaynaysaanna ilaahay baa abuuray marka afcaasha addoommadu samaynayaan waxay gudagelayaan kulla shay bay gudagelayaan oo in la yidhaahdo makhluuqaadka qaarkood ilaahay ma abuurin waxaa ka dhalanaysa khaaliqyo kaloo aan allah ahayn inay jiraan khaaliqyo kaloo allah aan ahayn inay jiraan baa ka dhalanaysa ta kale waxaa ka dhalanaysa kulla shay in laga saaro makhluuqaadka qaarkood waana baatil waxaa kale oo ka dhalanaysa in la yidhaahdo makhluuqaadku ficilkooda iyagaa abuuranaya in la yidhaahdo kullu daalikana waa baatil allahna waa inoo sheegay camallada ay addoommadu samaynayaan inuu ilaahay abuuray wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay isaga idin abuuray idinka kaa samaynaysaanna ilaahay isaga abuuray marka acmaasha iyo ficillada ay addoommadu samaynayaan waxay ka mid yihiin makhluuqaadka ilaahay makhluuqaadka ilaahay bay ka mid yihiin afartaa martabo waa in la rumeeya cilmiga ilaahay waasica uu ilaahay wax walba ogaa qoraalkiisu ashyaada sii qora ilaa yowmi alqiyaama waxa dhacaaya shayga saddexaad oo ah mashiicada uu doonay waxa dhacaya inay dhacaan oo xasilaan shayga afraad oo ah abuuritaanka wax kastoo makhluuqa uu ilaahay abuuray oo cid kale oo wax abuurta ayna jirin afartaa waxaa lagu kulmiyey beyt shicira ayaa lagu nadmiyey si aan loo ilaawin ee loogu xasuusto beytkaasi wuxuu yahay cilmun kitaabatu mawlaana mashiatuhu cilmun kitaabatu mawlaana mashii'atuhu وخلقه وهو إيجاد وتكوين وخلقه وهو إيجاد وتكوين علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين marka cadfun bikayri caaif baa ku sugan cilmun waa cilmigii ilahay baa laga soo qaadanaya kitaabatu mawlaana wa kitaabatu lama odhanee waa cadfun bikayri caaif mawlaana waxaa yacni gargaaraheenno allaah ah inuu ashyaada sii qoray mashii'atuhu iyaduna waa saas si leeg wa cadfun bigayri caatif wa mashii'ada ilaahay wa khalquhu wa abuurista uu ilaahay ashyaada abuuraayo oo khalqiga hadda waxaa loo jeedaa sifo ilaahay oo takwiinka iyo jirsiinta ah markaasuu sii fasiray wahwa iijaadun wa takwiinu si aan loogu qaadan khalqiga in looga jeedo makhluuqa ka la abuuray ee abuuritaanko ficilka ilaahay ah loogu qaatoo loo fahmo marka afartaa martabee qadarka waa in saas yadaa loo rumeeyaa weeye haddii qadarka la beeniyo waxay noqonaysaa gaalnimo oo khaasatan haddii cilmiga ilaahay la beeniyo khilaaf kuma sugna inay gaalnimo tahay waxaa imaamu shaafici raximahullah llah iyo a'immada la midka ay yidhaahdeen khasimu alqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu qolada qadariyada ee qadarka diidaysa waxaa kula doodaan cilmiga oo waxaad tidhahdaan hal kaana allahu yaclamu alashyaaa qabla wuquuciha am la ilaahay ashyaada hore ma u ogaa intayna dhicin ka hor mise ma ogeyn fa in aqaruu khusimuu hadday qiraan waa laga qaalib noqdo waa laga gacan sarreey oo doodii waa lagaga lagaga qaalib noqday wa kafaruu haddaynay qirinna way gaaloobayaan haddaynay qirinna waa gaaloobayaan marka maraatibta qadarka waa in saas yadaa loo rumeeya almuhim iraadada qadariga ama mashii'ada qadariga ah waxaynu sheegnay wax kastoo dhacaya in mashii'ada qadarigii ku tacalluqdo oo ilaahay qadar ahaan u doonay laakiin doonitaanka qadariga ah ee qadar ahaan u doonay kama dhalanayso inuu ka raalli yahay oo kama laasimayso ee wuxuu ilaahay ka raalli yahay iyo waxaanu ka raalli ahayn mid walba waa dhacdaa inuu qadar ahaan u doono oo doonitaanka ilaahay ee qadarigii laasimsan mayso inuu ka raalli yahay waayo ashyaadu waxay noqdaan muraadun lidaatihi iyo muraadun ligayrihi ashyaada qaarkood ilaahay daatadooda daraaddeed ayuu u rabaayoo u doonaya ashyaada qaarkoodna waxyaalo kaleoo ka dhalanaya ama ku xidhan aawadood buu u doonaya waa muraadun ligayrihi ashyaada qaarkoodna waa muraadun yacni lidaatihi ama linafsihi marka ashyaada macaasida iyo xumaanta iyo fawaaxishta ah in makhluuqaadka qaar sameeyaan doonista uu doonaayo ama inuu abuuro doonista uu doonaayo yacni waxay tahay waa muraadun likhayri ilaahay wuxuu doonay yacni yaga daatadooda waxaan ahayna waxyaalo kale oo ka dhalanaayo ku xidhan aawadeed buu doonay xikam kalaa ku xidhan xikmooyinkaas ku tacalluqa daraaddeed ayuu u doonay mana aha ilaaba ilaa wax kastuu ilaahay doono qadar ahaan u doono inuu ka raalli yahay lamana daliishan karo doonitaanka ilaahay ee qadariga ah oo lama odhan karo marba hadduu ilaahay qadar ahaan u doonay dee raallina waa ka yahay lama odhan karo gaaladii baa waxay dooneen inay deliishadaan xumaanta ay samaynayaan oo gaalnimada iyo waxyaalaha xun ay la imanayaan doonitaanka ilaahay qadar ahaan u doonay inay deliishadaan oo ay yidhaahdaan marba hadduu ilaahay u marba marba hadduu ilaahay doonay oo ay yidhaahdaan marba hadduu ilaahay doonay yacni markaa na laguma ceebaynaayo ee wuxuu ilaahay ka raalli yahay ilaahayna warkooda waa radiyey waxaanuu ku sheegay inay been tahay yacni waxay ka laasiminayaan oo ka dhalinayaanba beena oo allah wuxuu yidhi سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون الله وحو يري waxay odhan doonaan kuwa gaalada ahi hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirki la imanin lamaanu nimaadnin waxaa noogu wacan imaatinka aanu shirkiga iyo gaalnimada la nimi doonista uu allah doonay annaguna lamaanu nimaadnin hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan la iman aabbayaashayana lama yimaadnin aabbayaashayana may sameeyeenoo lama yimaadeen ashyaada aanu xaaraantinimaynayna haddaanu ilaahay dooni lahay inaanu xaaraantinimayno maanu xaaraantinimaynayn maanu xaaraantinimaynayn kadalika kadaba aladiina min qablih allah warkoodaa waa radiyey oo waxa uu ku tilmaamay inay tahay takdiib hadda kelmaddu ay yidhaahdeen hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirkii samaynin oo la imanin lamaanu nimaadneen waa kelmad xaqa laakiin waa kalimatu xaqin uriida biha baatilun waa kelmad xaqa oo baatil looga gol leeyahay oo looga jeedo kelmaddu daat ahaanteeda xaq ha ahaato laakiin muraadka looga gol leeyahay looga jeedaa baatil ah oo waxay uga jeedaan mar hadduu ilaahay doonay raallina waa ka yahay taa ay uga jeedaan baa baatil oo been ah waxaanay doonayaan qadarkii inay daliishadaan sharcigana ku beeniyaan bay rabaan marka yukadibuuna sharca waxay beeninayaan sharciga waxayna deliishanayaan qadarka saas aawadeed buu ilaahay uu yidhi kadalika kadaba aladiina min qablihim xataa daaquu ba'sana yacni takdiibkaa mid la mid ay beeniyeen kuwii iyaga ka horreeyey ilaa cadaabkayagii ay dhadhamiyeen marka allah wuxuu ku ilaaqay inay tahay takdiib takdiibna waxay u noqotay waa takdiib lisharci bilqadar sharciga bay beeninayaan oo waxay ku beeninayaan qadarka xujaysada qadarka xujaysanayaan ayay sharciga ku beeninayaan qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana waxaad ku tidhaahdaa buu ilaahay ku yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam waxaad ku tidhaahdaa agtiinna ma ahaatay wax cilmi ah oo idiin sheegaya waxa uu ilaahay qadar ahaan u doono inuu ka raalli yahay cilmi iyo daliil sidaa idiin sheegaya ma haysaan si aad noogu soo bixisaan yo xaggay ka keenayaan cilmiga sidaa sheegaya iyo daliilka sheegaya wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay ilaaba ilaa waa ka raalli yahay ma daliil bay saa u keeni karaan maya in tattabicuuna ila adanna wa in antum ilaa takhrusuun ma raacaysaan mooyaane mala awaalunbaa iska raacaysaan mala daciifa oo idinku tawahumaysaan oo ismoodsiinaysaan ayaa raacaysaan wa in antum ilaa takhrusuun ma tihidin mooyaane qaar been sheegaaya waa been waxaa sheegaysaa shirkiga iyo xumaanta ilaahay kama raalli aha qadar ahaan inuu u doonayna sheegi mayso inuu sharci ahaan uga raalli yahay ama inuu amray sheegi mayso marka wax xujihiisaasayna ugu jirin marka xujaysadka qadarka la xujaysto oo macaasida iyo xumaanta loo xujaystaa ma banaana qadarka masaa'ibta waa loo xujaysan karaa oo qofka marka musiiba ku dhacdo qadarka waa xujaysan karaa waa mashruuc laakiin macaasida iyo xumaanta iyo fawaaxishta looma xujaysan karo isagaan qofku ka toobad keenin oo xumaantii ku sugan marka la yahay war maxaad waxaan u samaynaysaa maad ilahay ka baqatid inuu dhahay ilahay baa ii qadaray war maxaad salaada u tukan weyday ilaahay baa ii qadaray war maxaad waxaan e, uga fuqi weyday o isaga dayn weyday uu yidhahda ilaahay baa ii qadaray tan noocaas waa mid baatila wey ixtijaajkaa uu daliishanaya qadarkana ee u daliishanayo xumaanta uu samaynaayo isagaan xumaantii ka toobad keenin oo ka foqin waxay la mid ahaatay daliishadka ay daliishanayeen mushriki alcarab qadarka ay xujaysanayeen oo ay odhanayeen law shaaa allahu maa ashrakna ay sidaa odhanayeen waxay la mid tahay ixtijaajku ibliis daliishanayay qadarka yacni oo ibliis laftiisu qadarka waa waa xujaysa fabima agwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim yacni waxa weeye lumintaad i lumisay daraaddeed yacni u fadhiistee waddadaada u fadhiistay oo ka lumiya marka nooc istidlaalaa ku jiray yidhahdeen culamada qaarkood ka annahu uu leeyahay adigaa sidaan ugu samayn culamada qaar oo markaysaa markaa udhigaya yacni waxa weeye qasam uga ka dhigayna waa jir calaa kulli xaal ficilkii xumaa isagu isuma nisbayn allah buu u nisbaynaya uu leeyahay adiyaa ilumiyey kaannahu isagu isagoo xumaan aan ku sugnayn in waxa weeye ghawaayad iyo baadida in lagu khasbay oo kale ayaad mooddaa inuu ka dhigaayo marka nooc markaa xujaysada ayaa kollayba ku jirta ou qadarka xujaysanayo marka ruuxu waa inaanu qadarka xujaysan waana inuu sharciga raacaa sharciga waa inuu raacaa qadaritaanka uu ilaahay ashyaada qadarayna kama dhalanayso inuu ilaahay dulmiye ka dhalanayso ilaahay cidnaba ma dulmiyo ilaahay cidnaba ma dulmiyo ruuxuna ikhtiyaarkiis iyo iraadadiis iyo dooritaankiisu ficilka kula imanaya haddana maca dalik ficilku wuxuu ku dhacayaa ilaahay qudradiisa iyo doonitaankiisa iyo qadarkiisuu ku dhacaya labadu isma diidaya labada mid walba waa in la rumeeya adilada qaarkood baa inoo sheegaysa addoommadu inay mashii'a iyo doonis leeyihiin ay wax kala dooranayaan oo ay wax doonayaan adilada qaarkood baa inoo sheegaysa addoommadu inay ficilla leeyihiin oo ay markaa afcaal xaqiiqiya inay leeyihiin oo nusuustu waxay inoo tilmaamaysaa addoommadii inay ficil la oo wax samaynayaan oo ikhtiyaarkooda wax ku samaynayaan haddana taasi diidi mayso inuu ilaahay qadaray markaa diidi mayso marka labada yacni mid walba waa in la rumeeyaa mid waa inaan laga tegin midna la qaadanin midna waa inaan laga tegin midna la qaadan laba kooxood baana meeshan ku lumay qolo waa qolada markaa qadarka sugistiisa ku talax tagtay ee la yidhaahdo aljabriya oo jabriyadu waa maxay waa qolo tidhi insaanka ama ruuxu waa majbuur oo waa dirqi waa dirqisan yahay waa la khasbay oo waa la dirqiyey oo ficil iyo ikhtiyaar iyo doorasho ma leh haddaa ficillada maxaa loogu tiirinayaa ma ahaan baa la ysaga tiirinaya laakiin wuxuu kala dooranayaa ma jiro ya waa warqaddaa dabayshu sidatoo kaleu ka dhigan yahay oo qadar baa sidaa u walhinaya markaasuu marba meel geb ku leeyahay geb iminkana waxan buu sameeyey geb iminkana waxanuu sameeyey marka yani waxay leeyihiin warqadaa dabayshu sideeto kama duwana qadar baa sidaa u walhinaya doonis iyo ikhtiyaar iyo ficilna male de warka noocaas waa baatil waa jirtaa wax kastuu samaynaya addoonku inay tahay maqduur oo wax la qadaray tahay haddana ikhtiyaar iyo doorashuu leeyahay ficil buu leeyahay waana dareemayaa ruuxu inuu ikhtiyaar iyo ficil leeyahay waa kaa waxna ka tegaayo waxna dooranaya waxa laga galo ee eed ah ma aqbalayo in loogu cudur daarto waa qadar bay ahayd oo kaa qadarka daliishanaya ee odhanaya marka la yidhahdo maatukati tukati war madlahay ka baqati uu yidhahdo sidan baa laga qadaray haddii markaa dhir baaxa inta la qaado bab lagaga siiyo oo lagu yidhahdo dee waa qadar iskama fadhiyaya waa cadhoonaya waa soo kacaya waa kan dagaalamaya ya wax yar haddii lagu sameeyo waa kan karaya waa kan ka dagaalamaya ka dhiidhiyaya ma aqbalayo waa qadar oo inuu iska fadhiyo iska raalli ahaado ou yidhahdo waa lay qadareeye dee maxaan markaa anigu sameeya laakiin marka lala soo qaado xagga sharciga oo la yahay war sharciga u hoggaansan waa kan ku cararaya qadarka ya eedda isaga laga galo qadarka in loo daliishado ma rabo raallina ka noqon maayo laakiin khaladka iyo dembiga uu ilaahay ka galo inuu qadar daliishado waa doonayaa marka maxay tahay yani cadaalad hadday tahay la qadarka kan iyo kanba waa la qadaraye mu isku si u daliishado ama ka wada tago waata kale waxaa la qadaray acmaasha uu ruuxu samaynayo ee sacaadad iyo shaqaawadu ku xidhantahoyo keliya ma aha ee eh, ama lagu hogaayo ama lagu liibaanayo ee eh, waxa kaloo la qadaray wax kastoo dhacaya oo ay ka mid tahay kasabka iyo waxa uu cunayo iyo risiqa arsaaqdu waa muqadar ma fadhiyaayo ma joogaayo oo ma odhanaayo waan iska joogayaa shaqaysan maayo waayo wixii lai qadaray iseegi maayaan ee waa kanoo waa roorayaa oo waa dadaalayaa oo kasab buu markaa la imanayaa oo xaraka iyo dhaqdhaqaaq buu la imanayaa suu markaa risiq u helo tacab buu la imanaya xagga risiqi ma joogayo risiquna waa maqduur acmaashii aakhire marka lala soo qaadana wuxuu leeyahay waa qadar muxuu labadaba uga wada tegi waayey ilaa mid waliba oo maqduuro waa la qadaray ama labadaba ula wada iman waaya sababta loo ogol yahay ubadkii waa la qadaray risiqii waa la qadaray acmaasha waa la qadaray yacni wax kasta waa la qadaray wuxuu cunayo waa la qadaray wuxuu cabayo waa la qadaray yani xanuunka inuu ka bogsinay inuu ka bogsanay waa la qadaray xanuunkii ma fadhiisanayo waa kanoo dhakhaatiirtu sidaa ugu wareegaya o markaisaga marba u leeyahay markaa madheblaayan s u qabanaya markaa dhakhtar oo dawaan qaadanaya xanuunkuna waa maqduura waa loo qadaray caafimaad iyo xanuun wax kastoo xasilaya oo dhacayaana waa maqduur waa la qadaray muxuu sababtii tan u raadinayaa tanna uga tegayaa marka lala soo qaado xagga khayrka wuxuu odhanayaa wixii lay qadaray iseegi maayaan laakiin xagga adduunyada yacni qadar ma xujaysanayo wuxuu doonayaa inuu asbaabtii la yimaado asbaabtii inuu la yimaadou rabaa marka saas aawadeed asbaabta shareecadu ogoshahay mar walba waa in lala yimaada qadarkuna kama hor imanaayo asbaabta shareecadu ogoshahay in lala yimaado marka sida umuuraha adduunyada iyo risiqa iyo awlaadda iyo ubadka iyo waxa la midka ah ee ruuxu sababtii ula imanaayo qadarkiina uu rumaysan yahay ayaa haddana markaa loo baahan yahay inuu la yimaado acmaasha aakhirana waxa wanaagsan la yimaado isagoo qadarkii rumaysan saas iyadaa laga rabaa taas iyadaabaa laga rabaa ta kale qadarka waa la isku daafacaa iminka gaajadii waa qadar cuntada la cunayaana waa qadar haraadkii waa qadar biyaha la cabayaana waa qadar xanuunkii waa qadar dawada la qaadanayaana waa qadar cadowga gaalaad haddii marka ay ku qabsadaan qabsiga ay ku qabsadeen waa qadar jihaadka lala jihaadaya lala dagaalamayaana waa qadar marka qadarkiibaa qaarkiiba qaarka kale lagu daafacaya laga horgeynaya qadarkii la nacayey ee la karaahiyaysanayey baa lagu daafacayaa qadarka wanaagsan yudfacu bacduhu bibacd qaarkii baa qaarka kale lagu daafacaya waataa xadiidka ku soo aroortay sunanka qaarkood ay soo wariyeen nabiga sala allahu alayh wasalam la weydiiyey ara'ayta yani waxaad ka warantaa adciyata nadcu biha ducooyin aan ku ducaysanno iyo ruqyooyin aan isku tufan isku tufno iyo ruqyooyin aanu isku tufno iyo dawooyin aanu isku dawayno ataruddu min qadar illaah qaala hiya min qadar illaah nabiga waxaa la weydiiyey sala allahu alayh wasalam dawooyinkaanu isku dawaynayno iyo ruqyooyinkaanu isku tufayno iyo ducooyinkaanu ku ducaysanaynaa miyay qadarka ilaahay baajinaysaa markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam iyada lafteeda qadarka ilaahay ka mid ah waayo qadarku waa maxay waa wax kasta oo dhacaya inuu ilaahay hore u qoray oo hore u doonay oo u ogaa oo u abuuray waxa dhacaya marka qadarkii kama baxayso qadarkii baa qaarkiiba qaarka kale lagu daafacayaa oo lagu riixaya ama lagu celinay yacni yudfacu bacduhu bibacd qaarkii qaarkiibaa qaarka kale lagu daafacaya marka qolyaha jabriyada la yidhahdo warka ay sheegayaan war baatila wey ilaahayna addoonka wuxuu u sugay doonitaan minkum man yuriidu addunya wa minkum man yuriidu alaakhira waxa uu u sugay ilaahay addoonka camal inuu wax sameeyo man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a facalayha marka waxa weeye camal xaqiiqiya ruuxu leeyahay addoonku leeyahay doonis dhabana waa leeyi doonis dhabana waa leeyi waana kala garanayaa qofku oo kala saaraya caqli ahaanba ficilka uu ikhtiyaar u samaynaayo iyo ficilka aanu ikhtiyaar ku samaynayn firqo labaad ama koox labaad baa qadarka ku lunta oo waxaa la yidhahdaa qadariyo oo iyaguna qadarkay dafireen oo waxay yidhaahdeen yacni ashyaada macaasidaa ilaahay ma doonin ama ma qorin ama ma abuurin ashyaada noocaasay yidhahdeen wararka ay sheegeenna waa war baatilah ictiqaadka ahlusunnati waljamacana waa khilaafsan yahay kitaabka qur'aanka ah iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ijmaaca marka ahlu ahlusunna waljamaaca intuba waxay ku tusinayaan in ilaahay yacni markaa uu afcaasha addoommadu uu samaynayo iyo wax kastoo dhacayo ilaa yowmi alqiyaama inuu ilaahay hore u qoray inuu marka waxa weeye doonay wax kastoo dhacayaa yacni inay dhacaan inuu ilaahay abuuray afcaasha markaysaga addoommadu ay samaynaya inuu ahay abuuray siduu markaa dawaadkoodaba u abuuray afcaashoodi iyo sifaadkoodana inuu abuuray yacni inuu qadaray khayrka iyo sharkaba wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi marka in la sharka ma qadarine khayrkuu qadaray xadiiskay ka hor imanaysa xadiiskana wuxuu tilmaamayaa khayr iyo sharba inuu yahay qadaran wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi markaa saas qadarka waa in la rumeeyaa nabiguna sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey inu yihi alqadariyatu majuusu hadihi lummah in mariduu falaa tacuuduuhum qadariyada nimanka la yidhaha qadarka dafiraya waa ummaddan majuuskeedii bimacnaa majuus oo kale ay ka dhigan yihin in mariduu falaa tacuuduuhum yani waxa weye haddii ay markaa xanuunsadaan ha soo booqanina wain maatuu falaa tashhaduu janaazatahum aw kama qaala sala allahu alayh martabada saddexaad oo maraatibta qadarka ka mida alixsaanu waa samafalka ruknun waaxidun ay huwa ixsaanku ruknun waa tiir waaxidun keliya weeye wa huwa ixsaanku an tacbud allaha wa inaad caabuddo ilaahay kaannaka taraahu xaal aad shabbahayso mid arkaaye aada shabahayso waa inaad ilaahay caabuddo fain lam takun taraahu haddaanad ahayn mid arkaaya fa innahu ilaahay yaraaka waa ku arkaya waddaliilu qawluhu tacaala daliilka u daliilkaa ixsaanka u daliilkaahina waa hadalku allah u yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ilaahay maca aladiina kuwii la jirkoodu ahaaday itaqow ka baqaya ka cabsooday ilaahay ama ka gaashaantay oo iska ilaaliyey yacni mukhaalafada iyo cisyaanka ilaahay ay caasiyayaan iska ilaaliyey oo iska dhowray iyo waaladiina kuwii la jirkoodu ahaaday waaladiina iyo kuwii la jirkoodu ahaaday hum yagu muxsinuuna samafalay oo ixsaan la yimi wa qowluh iyo hadalkiisuu ilaahay uu yidhi watawakkal cala alcasiizi alraxiim tala saaro cala alcasiizi ilaaha casiiska ee haalibka a ah tala saaro ee alraxiimi naxariista badan ilaah ha tala saaro aladii yaraaka xiina taquum aladii yacni kii tala saaro yaraaka ku arkaayay xiina taquumu goortaad kacaysa ku arkaayo wa taqallubaka ay wa yaraa taqallubaka arkaayey isgadgadigaaga arkaayey fi saajidiina ay fii jumlati asaajidiin xaalaad markaa ama wa taqallubaka iskadgadigaaga arkaayay fi saajidiina fii jumlati asaajidiina kuwa sujuudaya jumladooda dhexdooda aada isku gedgediyaysay inahu ilaahay huwa asamiicu waa ka maqalka badan alcaliimu cilmiga badan wey wa qowluh waxaa kale u daliila hadalku ilaahay uu yidhi wamaa takunu fii sha'nin wamaa tatluu minhu min qur'aan wamaa takunu ma ahaatid fii sha'nin mid xaal ku sugan ma ahaatid wamaa tatluu ma akhridid minhu ay min ajli sha'ni sha'niga iyo arrinka aawadii uma akridin min qur'aanin qur'aan uma akhriyid ama weji labaad wamaa tatluu ma akhridid minhu xaal qur'aanka soo socdaa minhu xagga ilaahay uu ka ahaaday min qur'aanin qur'aan ma akhridid walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin wax camala ma samaysa ilaa kunnaa inaanu ahaanay mooya xaal axwaasha ka mida ma samaysaan xaalaanu ahaanay mooya xaal qad kunna calaykum shuhuudan markhaati korkiina aanu ku ahaanay waxaanu markhaati ku ahaanay id tufiiduuna markaad dabaalanayseen ama dhex gelayseen fiihi yacni waxa weeye camalka ayaanu markhaati idinku ahaano o idin arkaynaa sheekhu waxa uu halkan inoogu sheegayaa maraatibtii saddexda ahayd martabadda ugu dambaysay maraatibu diin alislaami waa saddex waa alislaam iyo aliimaan iyo alixsaan labada martabe hore oo alislaam iyo aliimaan waa ka soo warramay adiladoodana waa soo sheegay martabadda saddexaad oo alixsaan ah ayuu halkan inoogu sheegayay labada martabe hore martabadda koowaad oo islaam ah arkaanteedu shan bay ahayd martabada labaad oo iimaan ah arkaanteedu lix bay ahayd martabada saddexaad oo alixsaan ah yadu waa rukni keliya waa tiir keliya wey tiirkaa keliyina waxa weeye wa an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ixsaanka waxay culammadu u qaybiyaan laba qaybood wa alixsaanu fi cibaadati اllaah walixsaanu fi mucaamalati اlkhalqi in lagu samafalo cibaadada ilaahay iyo in lagu samafalo mucaamalada khalqiga lala macaamilayo lala dhaqmaayo marka cibaadada ilaahay in ixsaan lagu sameeyo iyo in dhaqanka makhluuqaadka lala dhaqmayo lala macaamilayo in ixsaan iyo samafal lagu sameeyo waa laba nooc sheikhu hadda wuxuu ka warramay alixsaan fii cibaadati illaah oo labada ixsaan kii weynaanshaha badnaa xadiidka jibriil ayuu raacayaa marka labada nooc ixsaanka ka weynaanshaha badan baa xadiidka jibriilna sheegay oo ah in cibaadada ilaahay lagu ixsaan sameeyo o lagu samafalo marka cibaadada ilaahay in lagu ixsaan sameeyo oo lagu samafalo ayuu xadiidka jibriil sheegay kaasuu raacaya laakiin waxaa jira nooc labaad oo ah in mucaamalada khalqiga lagu samafalo oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi ina allaha kataba alixsaana fi kuli shay ilaahay wuxuu waajibiyo faral yeelay ixsaanka in lagu samafalo shay kasta faidaa qataltum faaxsinu lqitla wa idaa dabaxtum faaxsinu dibxa xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa cibaadada ilaahay oo keliya inaanu ixsaanku ku saabsanayne mucaamalada khalqiga laftooda inuu ixsaanku gelaayo xataa neefka la gowracayo wax kale iska daayey in ixsaan gelayo in lagu samafalo oo ixsaanka neefka la gowracayo loo samaynayo maxaa ka mid a ah? inaan la cadibin oo la dhibaatayn ayaa ka mid ah oo marka la gowracayo yacni middi af badan lagu gowraco saawiraan waxba karaynin waa inaan markaa lagu kirkirin oo aan naftii lagu dhibin oo lagu silcin laakiin middi la soo soofeeyey oo marka waxa weeye af badan waa inay noqotaa ta lagu gowracaya mar keliyana saa loo mariyaa si naftu si sahala u dhaafto oo aan naftii loogu silcin weliba marka muddada loo lisaayo weliba marka midida loo lisaayo waa in markaa waxa weeye aan horteeda loogu lisin neefka hortiisa waa inaan lagu lisin waa in meel kale laguso lagu soo lisaa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidkan isagoo sii sheegaya waa ka yidhi walyurix dabiixatahu walyuxidda shafratahu walyurix dabiixatahu midida afkeeda ha liso ha soofeeyo ha soo liso hana u raaxeeyo neefka uu gowracayo ha u raaxeeyo kollayba waa la qalayaaye yacni oon iyo haraad ku dil maaha waa inaad usii raaxaysaa iyadoo murtaax iska ahoo dee waxa weeye raaxo iskaga sugan mar keliya si sahala inta loo qabto waa in deg deg looga gaadhsiiya haddii dhowr neef la gowracayana waa inaan la isku hor gowricin oo la isku hor birayn iyadoo neefafkii kale ay arkayaan oo daawanayaan ta kale waa inaan lagu horbirayn waayo taasi argagax bay ku keensanaysaa iyo dhibaato iyadoo baraad la waa in la qabtaa inoo saa loo biraya laakiin haddii hor lagu horbireeyo oo haddana markaysagaa dhiiggii markaa iyo siduu usoo baxayey si loo biraynayo uu daawanayey waxa weeye yacni waxay noqonaysaa inaan loo samafalin saasay noqonaysa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu arkay nin neef gowracaya oo mididii ku hor lisanaya markaasaa waxaa laga soo wariyay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku yidhi aturiidu an tumiitaha mawtaat war ma waxaad doonaysaa dhowr geeriyood neefkan inaad disho yani wuxuu u tilmaamayaa maxaad midida ugu hor lisaysaa maad meel kale ku soo lisatid oo aynay ku arkayn markaad meel kale kusoo lisato mididii oo ku qarsoon u kaalayunoo mar keliya yacni markaasaa u mari oo ka gaadhsiin marka iska daa wax kale neefka la gowracayaa lagu samafalaya wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan wuxuu kaloo allah yidhi wa quuluu linnaasi xusnaa dadka waxaad ku tidhaahdaan hadal wanaagsan ku dhaha wuxuu kaloo allah yidhi wa bilwaalidayni ixsaana labada waalid samafal u samafala labada waalid samafal u samafala marka dhowiya dheeraba in loo samafalo yacni ayaa adiladu sheegaysaa khaasatan weliba marka in loo sii samafalo yacni markaa dadku kuwa kuugu xaqnimada badan oo labadaada waalid aad u samafasho labadaada waalid aad u samafasho waalid inkaar ku noqon oo af iyo adin xumaato isaga aanad gaadhsiin aada ixsaan u samayso ixsaan inaad u samayso xataa markaad la hadlayso hadal wanaagsan inaad kula hadasho aad karoox ama dagaal ama cay yacni iyo wax la mida aanad kula hadlin xataa wax kale iska daaye sida uu ruuxu labada waalid u eegayaa waa inay noqotaa si qadarin iyo ixtiraam leh aynay noqon yacni si waxa weeye qallacaad lehoo yacni intuu markaa cadhoodo si cadho leh aan u eegin indhaha ka murkdin ya indhaha waa inaanu markuu eegayo xataa ka murkdin waa inuu si dibicsan oo dhibirsan u eegaa markuu eegaayo haddii kale waxa weeye waa inuu indhaha ka laabtaa laakiin si cadho leh inuu eego indhaha ku taklo waxay ka mid tahay waalid inkaarnimaday ka mid tahay hadal xun inuu ka gaadhana isaga hadalkiisa badda ama uu caayo ama aflagaadeeyo yani taasna iyadu waaba kasii darantayba marka yani mucaamalada khalqiga in lagu samafalaa waa nooc ixsaanka khalqiga loo samafalaayo waxaa looga samafalayaa xagga marka waxa weeye yani marka cilmiga iyo xagga marka waxa weeye jaaha iyo xagga maalka sheekh ibnu usaymin waa caddaynaya oo waxa weeye badlulixsaan yani waxa weeye ama badlu nadaa wa kafu ladaa wa talaaqat lwajhi akhlaaqda wanaagsan markay culammadu sheegayaan waxay yidhahdaan waa gacan furan ya oo wanaagga iyo khayrka uu qofku hayo waa inuu markaysaa wuxuu wax ka bixi waa inuu wax ka bixiya hadday xagga ra'yiga tahay hadday xagga cilmiga tahay hadday xagga xoolaha tahay ya badlu nada wa kafu ladaa dhibta waa inuu ka haystaa oo cidnaba xaq darro aanu ku dhibin xaq darro cidnaba aanu ku dhibin wa طalaaqat lwajhi weji furan